ugu muhiimsan tahay luqada carabiga muhiimaddeeda luqada carabiga waa luqo aada u muhiim ah qofka muslimkaana uusan ka maarmin sababtoo ah waa luqatu lqur'aan qur-aankii waa luqa carabiya luqada uu ku soo degay soomaali maahan sawaaxili iyo ingiriisna midna maahan waa luqa carabiya sunnada nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam ayaduna waa luqa carabiya marka kitaabkii iyo sunnadii maqaasidooda iyo macaanidooda si saxa oo xaqa looma fahmi karo faham saxiixa ilaa in luqada carabiga la fahmo maahane saas daraaddeed culummadu waxay yidhaahdaan inta badan firaqa daallada ah ee mubtadicada ah waxa ay u badan yihiin marka koowaad inay bilaabaan cajami dad ah marka musiibadu meeshay uga timidna waa cajaminimadaas xaggeeda oo luqadii carabiga ay ka jaadi yihiinoo luqatulkitaab oo sunna ah qur-aanka macnahaasuu tilmaamaa oo ah qur-aanka luqa carabiyuu ku soo degay luqadaas qofku markuu yaqaan ayuu kitaabka lana fahmi karaa ilaah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya lacallakum tacqiluun qur-aankii waxaan ka dhignay qur'aan oo carabi ah inaad faham inaad garataan daraaddeed inaad garataan marka waxaa luqadan loogu doortay dadka luqadan yaqaanaa inay gartaan qur'aanka taas macnaheedu waxay tahay haddaan qofku luqada oqonin qur-aanka ma gara karo mar kale ilaah wuxuu ihi subxaanaه watacaalى qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaaj qur'aan carabiyahan ka dhignu ilaah oo qallooc midu saaxiiba kayrkiis ah lacallahum yattaquun si dadku ay inta u fahmaan ugu dhaqmaan cadaabka alle iskaga ilaaliyaan mar kale ilah wuxuu uhi kitaabun fusilad aayaatuu qur'aanan carabiyan liqowmi yaclamuun waa kitaab oo aayaadkiisa la kala saaray waa qur'aan carabi ah qur'aan carabiya weeye dadka garanaya aa loo kala saaray dadka carabiga garanaya liqowmin yaclamuun ah, dadkaas carabiga garanaa uu kala saaran yahay qofkii aan carabiga garanayn qur-aanku uma kala saarna macnihiisuna uma cadda mana fahmi karo markaa ilahi wuxuu uhi bihi ruuxu lamiin qur waxaa la soo degay malakuljibriil ruuxii la aaminay calaa qalbika litakuuna min almundiriin qalbigaaguu kula soo degay si aad uga mid noqoto kuwa diga bilisaanin carabiyin mubiin luqa carabi ah oo cad ayuuna kula soo dego marka luqada carabiga barashadeeda fahmiddeeda waa arin lagama maarmaan ah waxayna yidhaahdaan culammada muslimiintu waa farad si guud waa fardulkifaa'i naaxiyo kasta iyo magaalo kasta dadka deggan in laga helo dad carabiga yaqaan waa waajib qofka kitaabka iyo sunnada akhrinayana waajibay ku taha asaga fardulcaynay ku taha inuu isagu luqada carabiga yaqaan maxaa yaele qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahu waajib wixii aan waajibku dhammaystirmayn ilaa in la helo maahane shaygaasuna waa waajib kitaabka iyo sunnada in la fahmaa waa waajib mana dhammaystirmayo fahamkaasu ilaa luqa carabiya la helo oo ma soo xasilayo faham saxiixa in la fahmaa ma soo xasilaydo ilaa luqada carabigaa la fahmo sidaas daraaddeeda waa wasiilo oo horta haayo maaha haayo maaha shayga la higsanayaa luqada carabiga laftigeeda maaha shayga haayadaaho la higsanayo oo lagu dadaalayo in la gaaro la doonayaa waa fahmulkitaab wa sunna fahman saxiixan laakiin fahamkaas wixii lagu gaari lahaa jaranjartii lagu gaari lahaa guriga saanqaafkiisa haddaad rabto meesha sare haddaadan jaranjarta marin ma gaari karti fahamkaas ma gaari kartid haddaadan luqa carabiya maran luqa carabiya haddaadan baran ma gaari kartid sidaas darteeda ayay culammada muslimiintu u yidhaahdeen waa waajib in la barto khaasatan qofka kitaabkii sunnada akrinaa sababtoo ah kitaabkii sunnada in la fahmaa waa waajib waajibkaasuna ma dhammaystirmayo ma soo xasilayo ilaa in la fahmo maahane luqada carabiga ah luqada carabiga in la fahmo culammaduna saasay u sheegaan masaa'ilkaas culammadii hore iyo kuwa mucaasiriinta labadaba kulligood saasay u sheegaan sidaas ayay u sheegaan asheekh moxamed ibnu axmed culaysh kitaabkiisa la yidhahdaa xallu lmacquud min nadmi اlmaqsuud wuxuu yidhahdaa watacalumu اlculuumi اlcarabiyati naxwan wasarfan wabayaanan mima laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib kamaa qararahu اlusuuliyuun luqada carabiga naxwaha iyo sarfaga iyo balaaqada oo la bartaa kuwaas in la bartaa waxay ka mid yihiin waxaan waajibku dhammaystirmayn ilaa isaga maahane sida usuuliyiintu sugeen maxaa yeele fahamka kitaabka sunnadu waa waajib lianna fahma alkitaabi wasunnati waajib arrintaasna waxay usuuliyiintu ku qariraan shuruudda mujtahidka markay ka hadlayaan oo waxay idhahdaan waa inuu derajo dhexe ka haysta luqada naxwo iyo sarfiga culuumta luqada carabigaana culuumta luqada kan u sharaf badan oo u fadli badan oo u weynan badan waa cilmiga naxwada sababtoo cilmiga naxwada dhammaan culuumtii kaloo a u baahan isaga miftaax iyo furu u yahy culuumtii kaloo dhan isagaa fure iyo miftaax u ah waa shayga ugu muhiimsan marka asheekh moxamed ibnu axmed ibnu cabdilbaari alahdal kawaakib duriyaha wuxuu yidhahdaa wahuwa anfacu lculuumi alcarabiya naxwuhu culuumta carabiga ah laba-iyo tobankaa waa midka ugu nacfiga badan id bihi tudraku jamiica maxaa yaele dhammaan culuumta carabiga isagaa lagu gaaraa saas daraaddeed asuyuudi yidhi ina alculuuma kullahaa muftaqiratun ilayh culumta dhammaanteed naxway u baahanta culumtoo dhan naxway u baahanta waakib duryaha juz koowaad labaatan iyo sheekh maxamed ibnu saalax alcuthaymiin wuxuu idhahdaa cilmiga naxwu waa cilmi sharaf badan waana wasiilo laba shay oo muhiimah lagu gaaraa kan koowaad waa fahamka kitaabka iyo sunnada maxaa yeelay in badanoo kitaabka iyo sunnada fahamkooda ka mid ah ma soo xasilayo wuxuuna ku xidhan yahay naxwada naxwo la'aanna ma soo xasilayo tan labaadna luqadii qur in la toosiyo laxniga laga ilaaliyo wey naxwada bilowgeedu waa adagya aaqibkeeduna waa fudayd badanya wuxuu ka dhigan yuhu yidhaa cuthaymiin guri oo qasab ka samaysan albaabkuna birya waa qasab inta kale waa fududda laakiin albaabkiiyaa bir birtaas adoon ka soo gudbin qasabka gura mayda laakiin markii la dhex galo waa sidaas waxaan ku khilaafaynaa uu yidhi qolooyinka yidhaahdeen may asaga dhamaba adag oo kuwaa yidhi annaxwu sacbun wa tawiilun sullamuhu ida artaqa fiihi aladii laa yafhamuhu araada an yucriba fa yucjima ah. naxwe waa mid adag jaranjartiisuna dheer tahay muddo dheer jaranjartiisa waad ku soco doonta adoon gaarin u yidhi hadduu koro qofka aan fahmayn wuxuu doonayaa kelmadda inuu icraaboo saxo waana cajamiyu ka dhiga waa qalda hmm saas waa khilaafsanoo saas maahanuu yidhi waxaan leennahay yuu yidhi annaxwu sahlu wa sullamuhu qasiiru war naxwo waa sahlanyaha jaranjartiisuna waa gaabanta wa durjuhu sahlatun min awalihi tafhamu bal waxaan leennahay jaranjartiisa waa iska fududoo awalka horaad ba fahmi doontaa insha allah hmm. awalka horaad fahmi doontaa laakiin daruuri waxaa ah awalka bilowgu inuu adagya wax shakiya ma leh daruuri waxaa ah inaad bilowga aad u dadaasho aad inaad u dadaasho laba shayna ku dadaasho darsigoodan goyn iyo dersiga la akhriyood aad u sugto oo dersigii shalay lagu akriyay aadan berri u baahan kitaabkii la dhammeeyeyna aadan dib ugu baahan laakiin haddaad googoydo waxba kama keeno naxwo qof googoyo wax kama keeno kitaabkii dhammaaday qofaa noqono midka dambe wax kama keeno waa isku xidhan yihin bilowga ku wada xidhanta cashar hadduu ku dhaafo casharka ka dambeeya weligaa fahmi mayd maxaa ku xidhan kii ku xidhan kii ku xidhan marka inaa aada u dadaasho wey asmaci wuxuu yidhi waxaan anuu ka cabsanaya qofka daalibcilmigaah waxa ugu daran oon daalibcilmi uga baqaya waxay tahay haduusan naxwo baran inuu soo galo qowlkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadda min annaar qofkii been iga sheega isagoo u kasaya naarta booskuu ka degi lahaa qofkaas waa diyaarsan qofkaan naxwo oqoon oo xadiiska nabigaan akhraa yidhaahda inuu xadiiskaa soo gala u sababtu waxay tahay nabigu laxni ma sheegi jir weligiis laxni kuma hadlay nabigu sala allahu calay wasalam qofkaa naxwo oqoonoo yidhaahda waxaan akhraa xadiisna laxni waa sheega waa qasb ah, marka nabigii been ka sheega nabigaad been ka sheegi marka inaad naarta boos ku leeda u malaynaya haddaad diinan ka hadlaa adiga oo aan oqoonin naxwada alqaadi ciyaad ayaa ilmaaca ku sheegay hadalkaas boqol sideetan iyo afar ibnu casaakirna taariikhu dimashqa ayuu ku sheegay marka waa arrin muhiima qofku iska ilaaliyo qofku culumta meel kastu ka gaaro xadiidka hadduu bukhaari oo kale ku noqdo oo tafsiirka ibnu jariir oo kale ku noqdo oo fiqiga uu shaafici oo kale ku noqdo naxwana uusan waa qof xujooyinkiisu jaban yihiin shubhooyinkiisuna sida badi ay yihiin oo shubha ku furan tahay cilmigiisana aan lagu kalsoonaa karin fahmigiisana aan lagu nacfi karin waxaabaa la yidhi kunta fi lfiqhi ka nuqmaani ow zufar aw ibni idriisa aydan wabni shaybaani wafaataka naxwu lam tuqsad ida jtamacad fadaa'ilu naasi ilaa nisfa insaani low kunta fi lfiqhi ka nucmaani ow zufar haddaad fiqiga kala mid noqoto nucmaan ibnu haabit iyo zufar Ah. zufan imaamkii la dhihi jiray iyo nucmaanki kii la dhihi jiray nucmaan ibnu haabit nucmaan ibnu haabit waa kuma abu xaniifa abu xaniife haddaad fiqi ka gaarto aw ibni idriisa aydan wabni shaybaani ama axmed ibnu xambal aad la mid noqoto iyo shaafici fiqiga halkaas hadaad ka gaarto naxwuhuna uu ku dhaafo wafaataka naxwu marka dadku isku yimaado adiga lagu miisaamayo lam tuxsad ida jtamacad fadaa'ilu naasi dadka fadaa'ishiisa markay isku timaado adiga lagugu xisaabima ilaa nisfa insaani qof barkiis ah, ah qof barkiis ayaad marka naaqisaad waxaana fadaa'ishiisa tusaya ka mida cumar ibnu khadaab hadalka uu yidhi tacalamu alcarabiya fa innahaa tuhbitu alcaqla wa tuziidu fi lmuru'a carabiyada barta carabiyadu caqligana waa sugtaa qofka sharaftiisana waa ilaalidaa maxaa qofka wuxuu qiimo leeyay intuusan laxni sheegin wax kastoo macaan iyo qawaacid iyo masaa'il muhiima hadduu ka hadla hadduu carabiga laxniyo qofkii carabi yaqiinay mar ka dhegaysa ma karo waa kula laboonay maba ku dhegaysan karo ma ka dhegaysan karo macno male marka qiimo male hadalka cumar ibnu اlkhadaabna bayhaqiya shucab ulimaan ku sheegay khadiib اlbaqdaadina aljaamic cabdullaahi bni cumar hadduu caruurtiisa gobol ka midoo carabiga qaldaydoo laxninaydoo ixraabka qaldayd arko waa garaaci jira ubay ibnu kacabna wuxuu idhi tacallamu alcarabiya kamaa tacallamuuna xifda alqur'aan carabiyada waxaad u barataan sida qur'aanka xifdigiisa aad u baranaydaan xifdiga qur'aanka cabdullaahi ibni cumar inuu garaaci jiray hadduu carruurtiisa oo ixraabka qaldayda arko ibnu sacda dabaqaadka ku sheegay juska afraad boqol iyo konton iyo shan ubay ibnu kacab hadalkiisana ibn abi haashim fii akhbaari naxwiyiina safxada afartanaad wa bnu abi shayba musanafka juska lixaad boqol toban iyo lix marka carabiyada qofku in aad u ilaashado wey aadna u ugu dadaalo abulmaxaasin maxamed ibni cumar baxraqulxadrami isagoo daalibka ku boorinaya barashada cilmiga carabiyada guud ahaan gaar ahaanna bimulxati اlicraabi wuxuu yidhi in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaabi وbaraacatan fii fahmi kuli kitaabi wa tilaawaةa اlqur'aani xaqa tilaawatin lafda watafsiira wafasla khiطaabin wa qiraa'aةa sunani اlmuniirati taabican aahaaraha mutawakiyan lisawaabi wa buluuqa gaayaati اlbalaaqati caarifan bimawaaqic اliijaasi wاlإطnaabi fabda bcilmi الnaxwi fahuwa asaasuhaa laa ymtarida ululalbaabi wuxuu yidhi inshiita nayla alcilmi waalaadaab daad doonaydo inaad gaarto cilmi iyo aadaab wa baraacatan fii fahmi kulli kitaabin iyo kitaab kasta fahmkiisa meesha u sarrayda inaad gaarto ood ka sara marto dadka kale wa tilaawata alqur'aani xaqa tilaawa qur-aankana aad u akrido qiraa'adiisa saxdaa lafdan wa tafsiiran wa fasla khidaabi lafdiga sida qiraa'aadka loo akrinay qiraa'aadka ma baran karo qofaan naxwo ogon tafsiirka qur-aanka carabiga kala saaridiisa sunnooyinka dariiqa iftiimiya nabiga akrintiisa adoo raacaya raadkeeda saxna inaad la saaxiibta rabto mutawaqiyan lisawaabi haddaa rabto wa buluuqa alqaayaati albalaaqa balaaqada qaayaadkeeda inaad gaarto adoo yaqaana hadalka meesha la gaabiyo meesha la dheereeyo waxaad bilowdaa cilmiga naxwada fabda bicilmi naxw fahuwa asaas ah dhammaan wanaaggaad rabta asagaa aasaas u ah laa yamtari fii daa ululalbaabi arrinkaas kuma shakiyo dadka caqliga le kuma shakiyaan caqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibkaa kuma shakiyaan shakina kama galo waa hubaan marka waa cilmi muhiim ah waana cilmi bilowgiisu adagi laakiin aad u fudud sababto ah wax yar muddo yar inaad sabartuu kaa raba mudayir ka gadaal asagaa isballaqaya isagaa isfurfuraya adigaaba macaansanaya adaanba ka tegi karin laakiin sabar iyo dulqaadka koobaad uu kaa raba sabar iyo dulqaad ayuu kaa raba kitaabka oon rabna inaan akhrino insha allaahu oo tuxfaha shiikha iskale magaciisa waxa la idhaha moxamed muxyadiin cabdulxamiid almisri nin caalim aho naaxi ah oo culammada muxaqiqiinta muslimiinta casrigii afar iyo tobnaad ka mid ahaa wuxuu ku dhashay tuulada la yidhahda qaryatu kafri lxamaam ee dhanka bariga masar ku taala kun saddex boqol toban iyo sideed hijiriyadu markay ahayd tacliimtii koobaad ayuu qaatay qur-aanku xifdiyey kadibna macadka dumyaad ee diinigaah galay kadib macadkii qaahiruu galay shahaada caalamiya nidaamiyu wuxuu qaatay kun saddex boqol soddon iyo saddexdii waxaa loo doortay inuu mudaris ka noqdo kuliyadaha ashar ashariif kun saddex boqol afartan iyo saddexdii qismu daraasaat alculyaa kadibna waxaa loo cayinay mufatish bilmacaahid diiniya kuliya badanu mudaris ka noqda kadibna waxaa loo cayinay camiidka kuliyadda luqa carabiya ee ashab inuu noqdo kadib waxaa loo doortay inuu xibin ka noqdo majmacu luqati alcarabiya qaahira xubinna uu ka noqdo bimajmaci albuxuuhi alislaamiya kadib cadowgiis iyo saaxiibkiis waxay ka markhaati kaceen cilmiga ballaaran ee uu luqada u leeyahay wuxuuna bilaabay ta'liif iyo taxqiiq kutubo badan ayuu taxqiijiyey oo naxwo u badan oo ka yahay kitaabkan aan rabno in akrino tuxfatu saniya bisharxi muqadimati اlaajrumiya tasriifu اlafcaal uu ka mid yahay ibnu caqiilka ayuu taxqiiq ku leeyahay qadru nada ayuu ku leeyahay awdaxu lmasaalig calaa alfiyat ibni maalig uu ku leeyahay taxqiiq muqni almuqni libni hishaam ku leeyahy insaafka fii shu'uuni اlkhilaaf bayna nuxaati اlkuufiyiina walbasriin ku leeyay libni ambaari iyo qayrkoodu aad u badan wuxuu dhintay kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijiriyada magaalada qaahire ayuu ku dhintay imaam cilmigiisu waasic yahayo jannaatulfirdows lacal allah ku abaalmariyo kitaabka muqadimaadka badanoo horeto akhrimaynee muqadimada koobaadoo kitaabku markuu shiiku qoraayo uu qoray muqadimadaasaan ka bilaabayna muqadimatu shaarix bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan kitaabkaan ku alifaa uu yidhi shiiku allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya cidduu doono khalqigiisa ka mid ah alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday wa kafaa ilaahay baana ku filan wax walba wa salaamun nabadgelyo calaa cibaadi ilaahi addoommadiisa korkooda ha ahaato aladiina addoommada istafaa ilaah uu doortay oo ah ambiyada haadaa midkaanu sharxun waa sharax sharaxaasoo waadixulcibaarati cibaaradiisu ay cad dahay ad u cibaaradiisu ay u cad dahay wax qarsoonoo qumuud ku jira maaha sharaxaasoo daahirulishaarati ishaaradiisu ay muuqato sharaxaasoo yaanicu hamarati midhihiisu ay bislaadeen midho iska bisilo iska guraa wey midho bislaaday oo iska guraa wey sharaxaasoo daani lqitaafi gurashadiisu ay dhowda laamaha maaha laama jaranjar iyo kaaga baahna inayd geedko meeshaana iska raarcan midihiisu tuxfatu saniyaha markaasaan meel dhow ka gurane sharaxaasoo kaiiru اlas'ilati su-aalihiisu badan yihiin iyo wa tamriinaad ardagiyuu tababaraa su-aalo fara badan uu keenaa tamriinaad waxyaala qofka lagu layliyo ardaga lagu layliyo qasadtu bihi sharaxan waxaan ula qastay azulfa dhowaansho ilallaahi ilaahi aan ugu dhowaado tacaalaa ilaahay waa sarreeyaahe bitaysiiri fahmi اlmuqadimati اlajrumiya muqadimada ajrumi muqadimada kitaabka magaciisii wey ajrumiyada magaceeda muqadima la yidhaha ajrumina waa shiiqii alifay marka ajrumi muqadimadiisa muqadimadaas fahamkeeda fahamkaas fududayntiisa ayaan ilaahay ugu dhowaanaya waxaan ilaahay ugu dhowaanaha wuxuu yahay muqadimada oo ajrumi uu alifay fahamkeeda inaan fududeeyo fahamkeeda inaan fududeeyo calaa siqaari alabati ardada kuwooda yarya yaraanta da laga hadli ma waxaa laga hadlaa kuwa cilmiga bilowga ku ah oo aan weli luqada baran kuwaasaan u fududayna liannahaa ajruumiyadu albaabu waa albaabka laga galo ilaa tafahumi alcarabiyati carabiyada la fahmideeda carabiyaha la fahmadii la yidha albaabka laga gala waa ajruumiya allatii carabiyada hiya carabiyadu luqatu sayidinaa sayidkeenni luqadiisii ah wa mowlaanaa mowlaheenni luqadiisii ah rasuulilaahi rasuululaahi rasuulka ilaahay ah sala allahu calayhi wasalam wa calaa aalihi ehelkiisana ammaan korkooda ha ahaato wa saxbihi nabiga asxaabtiisana ammaanu korkooda ha ahaato wasallama ilaah nabadgeliyo wa luqatulkitaabi waana kitaabkii qur'aanka ahaa luqadiisa kitaabka alcasiisi ee sharafta leh wa arjuu waxaan rajaynayaa an astaxiqa inaan ku muto bihi sharaxan rida allaah ilaahay raallihashadiisa caza wajal alla isagaa qaalibahu weyn fa huwa ridaha alle khayru maa shayga ugu khayr badan weeye asca aan u saciyo ilayhi shayga wax aan u saciyo u shaqeeyo waa waxa ugu qayrka badan waa waxa ugu qayrka badan rabbanaa rabbigeenniyow calayka korkaaga oo keliya han tawakalnaa tala saarannay weylayka xaggaagaana anabna u soo laabanay weylayka xaggaagaana almasiiru marjica iyo noqoshada hadhow aaqira ay ahaato rabbanaa rabbigeenniyo ikfirlii ii dembi dhaaf weli waalidaya labadayda waalidna u dembi dhaaf welilmu'miniina mu'miniintana u dembi dhaaf yowma maalin yaquumu istaagi doono alxisaab xisaab kataba waxaa qoray almuctazu biاllaah tacaala waxda moxamed muxyidiin cabdilxamiid almuqadimaat tacriifu naxw naxwaha tacriifkiisa mawduucuhu meesha uu ka hadlaa hamaratu mirihiisa faa'iidada laga helaa nisbatahu culumta kale marka loo fiiriyo waxa uu yahay waadicuhu shiiqii dejiyo ugu horreeyey xukmu shaarici fiihi qofka gudagalaa xukunkiisa intaas halkaana ku ah, muqadimada kooda midaas muqadimada kooda halkan wuxuu uga hadlaa waa muqadima dhowr ah wuxuu uga hadlaa kow labo mawduuca meesha uu ka hadla muxuu ka hadlaa naxwadu fanni walbaaba meeluu ka hadlaa muhiim daad iska guda gasho kitaabka adoon oqon wuxuu ka hadla waxaa dhacda inaad sugayda dahaaro in laga hadlo isna uu meel kale ka bilaabo waa isku dhibtoonayda marka koo waa inaad taqaan meeshuu ka hadla mawduuca uu ka hadla kitaabka naxwida amaad u soo fadhiisato inaad fiqi ka barato maya waa eber fiqiga maba hadlayo maba ka hadlaa meesha uu ka hadlaa amaratuhu kitaabka aad marayda mirihiisu ay miraha aad gurayda haddaad dadaasho xayihin amaradu waa faa'iidada maxaad ka faa'iide dadan waxaad mogta haddii lagu yidhaha shaqadaasaad qabaneen mushaarka waa in laguu sheego shaqada markaad soo dhammaydo haddaan laguu sheegin shaqada kula dheera wux dhib badana xaa laga helaad leeda laakiin haddii mushaarka lagu cayin oo lagu yidhaha shaqada markaad dhamaydo intaasaad leeda dad ku qanacday mushaarkaas mushaar lagu qanci kara uu yahay shaqada ku dhibtoomida waa ku safri marka naxwada waxaa lagu sheegaa mirahaad ka gura doonta nisbatu culumta kale calaaqada uu la leeyahy ah, fiqiga miyay isgalaan ma waxay isgalaan waxa wey musalaxulxadiidka fanigu fani uu ka mid yahay ma jirta calaaqada uu funuunta kale la leeyahy waadicuu shiiqii ugu horreeyo fannigan si gaara u alifay xukmu shaarifihi qofka baranaya xukunkiisa ma waajiba ma sunna maxay tahy atacriifu tacriif kelimatu naxwi kelimadda naxwe laydhaha tudlaqu waxaa lagu iطlaaqaa fi luqati alcarabiya luqada carabiga waxaa lagu ilaqa macnaa waxaa loo isticmaalaa calaa ciddati macaanin dhowr macna loo isticmaala dhowr macne ka dhowrkii macno lagu wada sheegi ma waxyaba lagaaga sheega khaayale macaanida loo isticmaalo sida uu yidhi asheekh maxamed maxamed amiin ibnu cabdillaahi alqoromi alharari fi lfutuuxaati alqayuumiya afar iyo toban macnaa loo isticmaalaa afar iyo toban macle lafdiga naxwa marka la yihahdo a loo isticmaalo qasad waa loo isticmaalaa wy mili shay shay lamida waa loo isticmaalaa jihana waa loo isticmaalaa miqdaarna waa loo isticmaalaa qismina waa loo isticmaalaa bacdina waa loo isticmaalaa nuucna waa loo isticmaalaa qurbina waa loo isticmaalaa jaanibna waa loo isticmaalaa so uma jeedid waxaa loo isticmaalaa oo kaleeto cindaa loo isticmaalaa duuna loo isticmaalaa bayaana loo isticmaalaa hm. ism qabiila isagoo ahna waa yimi ism qabiila afar iyo tobankaasaa loo isticmaala afar iyo tobankaas saddex bayd ayay ku jamciyeen qasdun wa milun jihatun miqdaaru qismun wa bacdun qaalahu اlaakhyaaru wa nawqu wاlqurbu wa jaanibu kada wa cinda duuna wاlbayaanu fakudaa fatawjiihun wasmu qabiilatin ataa jumlatuhaa can ilcarabi qad habata marka macaanidaas badana loo isticmaalaa laakiin tusaale yaru hadda kaa siinaya kelimatu naxwi tuطlaqu waa la iطlaaqaa fi luqati اcarabiyati calaa cidati macaanin minhaa waxaa ka mida aljihatu jiho jiho waa loo isticmaalaa man lafdigaas naxwo ah taquulu waxay leedahay markaad carabiga isticmaalaydo kelimatu naxwo dahabtu waxaan aaday naxwa fulaanin hebel xaggiisa hebel xaggiisaan aaday ey jihatow dhinaciisaan aaday wa minhaa macaanida loo isticmaalaa waxaa ka mid ah ashibhu shay shay la mida waalmilu shay shay la mida taquulu waxay leedahay muxamadun muxamed naxwu caliyin cali oo kale wey ey shibhu waa shabaha wa milu asagu lamidi saasaa leedahay wa tublaqu taas waxay ahayd luqada macaanideedii wax yaroo ka mid oo tusaale ka mida hmm, tusaale ka mid ay ahayd wa tublaqu waa la idlaaqaa kelimatu naxwi fi istilaaxi alculamaa culammada istilaaxooda cala alcilmi oqoon in loo yeesho bilqawaacidi qaacidooyin allatii qawaacidooyinka yucrafu bihaa lagu garto axkaamu awaaqiri alkelimaat kelimooyinka aaqiriyaalkooda aaqiriyaalkaas axkaamtooda kelimooyinka alcarabiyati carabiga loo nisbeeyey fii xaali tarkiibiha xaaladda ay saaran yihiin kelimaadka oo min alicraabi icraab ah xaalad xaalkaas iyo walbinaa'i bine iyo wamaa yatbacu daalika waxa raaca waxa raaca waa shuruudda shuruudda weeye in la caddeeyo shuruudda sida nawaasikhda shuruuddooda caa'idka marka la xadfaa shuruuddiisa inna meelaha lagu xadfo meelaha inna hamsada la kasriyo ama meelaha la fadxiyo oo anna la yidhaahdo kuwaas wey kuwaas wey wamaa yatbacu daalika marka istilaaxaan maxaa la yidhaahdaa hadii lagu yidhah maxaa leeda alcilmu biاlqawaacid alatii yucrafu bihaa axkaamu awaaqir اkalimaati اlcarabiyati fii xaali tarkiibiha min alicraabi wاlbinaa wamaa yatbacu dalika wamaa yatbacuna waa kuu sheega waxaan ku yidhi waa shuruudda sidaa nawaasikda shuruuddooda sida caa'idka marka la xadfaa shuruuddiisa sida inna meelaha la kasriyo hamsada iyo anna meelaha la yidhahdo la fadxiyo almawduuc muxuu ku hadlaa naxwu mawduucaya meesha uu ka hadlo naxwadu almawduuc wa mawduucu cilmi naxwi cilmiga naxwada mawduuciisu alkalimaat alcarabiya wey kelimaadka carabigaa wey kelimaadka carabigaah uu ka hadla min jihati اlbaxi in la baaro can axwaali xaaladaheedii almadkuurati lasoo sheegay xaaladihii lasoo sheegay oo icraabka iyo bina ahaa xaaladahaas in la baaruu ka hadlo naxwadu fiqi kama hadlo xadiis kama hadlo baadabkaas kaka raadin taariikh kama hadlo wuxuu ka hadlaa kelimaadka carabigaa icraabkooda iyo bilahooda in la baaro halkaasuu ka hadlo ahamaratu midhaha laga gurana haddii la barto wa hamaratu tacallumi cilmi naxwi cilmiga naxwada la barashadiisa cilmiga naxwada barashada la barto midhaha laga guranaa siyaanatu lisaani waa in carabka laga ilaaliyo canilkhada'i in lagu gafo filkalaami alcarabiy kalaamka carabiga kalaamka carabiga in lagu gafo ah. kalaamka carabiga in lagu gafo in laga layska ilaaliyo koow faa'iidadaas waa laga gaaraa haddaad naxwo barato kalaamka carabigaa ku gafi maydo waa saxe markaad ku dhawaaqayd qof hadalkiisa la dhegaysan karaad noqone hadalkiisa qof la dhegaysan karo koow waa faa'iidada koobaad siyaanatu lisaani carabka in laga ilaaliyo can alkhada in lagu gafo fi lkalaami alcarabiy kalaamka carabiga labo wa fahmu lkitaab wa fahmu lqur'aani alkariimi qur-aanka wanaagga badan in la fahmo walxadiidi xadiidka in la fahmo xadiidka annabawiyi ee nabiga loo nisbeeyey in la fahmo fahman fahmna la fahmo fahmkoo saxiixan saxiix ah alladayni kitaabkii iyo xadiidkii alladayni qur'aankii iyo xadiidkiyaa la fahmaa humaa labadoodu aslu shariicati shareecada asalkeeda ahaa shareecada alislaamiyata islaamka loo nisbeeyey wa calayhimaa qur'aanka iyo xadiidka korkooda ana madaaruhaa shareecada wareegoodu ha ayaday ku dhisan yihiin shareecadu kama baxdo ah, qur'aanka iyo xadiidkay ku wareegeen shareecada islaamka labadoodaas oo shareecada dhamm ku wareegto aa si saxa loo fahma nisbatu calaaqada uu la leeyahay culumta kale huwa min alculuumi alcarabiya uu yidhi saasuu yidhi culuumta carabiyadu ka mid yihi laakiin waxay yidhahdeen jawaabtaas waxaa ka fiican in la yidhaahdo marka lagu yidhahdaa nisbadiisa sheekh uu culumta kale leeyahay waa tabaayunuhu wa takhaalufu lisaa'iri alculuum alfutuuxaat alqayuumiya saasaa ku sugan waa in saas la yidhaahdo maxay tahay nisbadiisu wa nisbatuhu waxaa la leeyahay tabaayunuhu waa inuu ka fog yahay watakaalufu waa inuu khilaafsan yahay lisaa'ir اculum culumta kaleo dhan cilmi iyo fani kaleu ka mid yahay ma jiro tabaayunuhu wa takhaalufuhu waa inuu ka fog yahay oo khilaafsan yahay lisaa'ir اlculum culumta intooda kale labiyo toban weeye culumta carabiyada oo naxwaha iyo sarfiga curuudka iyo qaafiyada luqada qardiga iyo inshaaga khadka iyo bayaanka macaaniga iyo muxaadarada iyo ishtiqaaqa wey ah, labiyo iyo tobankaas mid ka mida wey marka naxwadu marka waa khilaafsan yahay wey waadicuhu qofkii ugu horreeyey dejiyey oo bilaabay walmashhuuru sida la caanbixiyey anna awala waadicin kii dejiyey ugu horreeyey anna awala waadicin kii dejiyey ugu horreeyey lcilmi naxwi cilmiga naxwaha huwa abulswad weeye addu'ali waa taabici taabici weeye biamri amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii amarkiisuu ku dejiyey caliy bna abi aaliba radia allahu tacaala canhuma labadaba allah raadi ka noqdee cali bna abi aalib amiiru lmu'miniin ayaa wuxuu arkay in carabtii iyo cajamigii isdhex gelayaan oo luqadii carabiga aheed ay lumaydo marka si loo ilaaliyo loo xifdiyo ayuu amray in luqada carabigaah qawaa'id loo sameeyo oo ninka la abulswad addu'ali magaciisana maxaa la yidhaahdaa aalim ibnu camr aa la yidhahdaa aalim ibnu camrin ayaa la yidhahda aalim ibnu camar ayuu amray oo yidhi deji cilmiga carabiyada weliba naxwada cilmi carabiya kalema naxwada deji naxwada deji saas ayuu ku yidhi maaraka waa dejiyey waa uu dejiyey sarfiga isaga culammadu waxay isku waafaqeen waxaa dejiyey mucaad ibnu muslim alhera nin la yidhaho mucaad ibnu muslim alhera ninkaasaa dejiyey ninkaas ayaa dejiyey culammadu saasay u sheegaan ibnu khalduum oo kale taariikhda ibnu khalduum wuxuu yidhaahdaa qof qora waxaa ugu horreeyey naxwi abulaswad addu'ali min bani kinaanuuna ka dhashay ali bnu abi daalib ayaana u ishaaray markuu arkay in malakadii iyo awooddii loolaha luqa carabiya ay daciiftay oo ay daciifaydo markaasu suyuudi laftirkiisu markuu u tarjamaynaya abalswad addu'ali buqyatulwucaadka juska labaad laba tan iyo labo raqamka kun saddex boqol soddon iyo afar markuu u tarjaminaya abulaswad wuxuu yidhi awalu man asasa naxw weeye sida aan ku soo sheegnay dabaqaat اlkubra marka culummadu saasay u sheegi jireen isagaa ugu horreeyey oo dejiyey isagaa ugu horreeyey oo dejiyey xukmu shaarici fiih qofka gudagelaya xukunkiisa in la barto xukunkeedu muxuu yahay wa tacallumuhu tacalumu naxwi naxwaalla barashadiisu fardun waa farad faradkoo min furuudi lkifaaya farad kifaayaalka ka mida fardulkifaaya waxaa la idhaahdaa shayga dadka gobol hadday sameeyaan inta kale dembigu ka dhacayo haddii la dayacana dhammaan qof kastoo awood u lah oo dayacay uu ku dambaabayo marka naaxiye kasta ama gobol kasta ama magaalo kastoo muslim degan yahay qof naxwo yaqaan in laga helo haddii kale dadka magaaladaas degan dhammaan waa ku dembaabayaan oo baradiiday ee awoodda u lahaa inay bartaan xukmu shaarici fiihi qofka gudagelaya xukunkiisa fiihi naxwaha gudagelaya wa tacalumuhu naxwaha la barashadiisu fardun waa farad oo min furuudilkifaayati ka mida wa rubamaa waxaa la arkaa tacayan inuu caynoobo waxaa dhici karta qof gaara inuu farducayn ku noqdo naxwada barashadiisu wa rubamaa waxaa la arkaa tacayana inuu caynoobo tacalumuhu naxwaha la barashadiisu calaa waaxidin qof oo fasaara farda caynin uu ku noqdo calayhi qofkaas ah, farducayn uu ku noqdo taasuna waa qofka kitaabka iyo sunnada akhrina siday culummadu yidhaahdeen shaekhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlayo xukmu tacalum luqati alcarabiya wa minha naxw wuxuu yidhaahdaa wamacluumun ana tacaluma alcarabiyati wa tacliima alcarabiyati fardun cala alkifaaya wa kaana salafu yu'adibuuna wlaadahum cala laxni waxaa la ogsoon yahay luqada carabiga ahoo la barto dadka la bara waa fardulkifaaya selafkuna waa ku garaaci jireen carruurtooda laxniga anagii soo sheegnay cabdullaahi ibnu cumar iyo ubay kacab iyo wa naxnu ma'muruuna amra iijaabin aw amra istixbaabin annaga waana la amray amar oo waajibin ah ama amar sunnayn ah inaan ilaalino qaanuunka carabigaah majmuucu lfatawaa juska soddon iyo labaad laba boqol konton iyo laban iqtidaau siraat mustaqiim laba boqol iyo tobanoo sna ku sheega asheekh maxamed ulamiin cabdullaahi alurumi fi lfutuuxaati alqayuumiya wuxuu yidhaha wa xukmuhu wujuubu alkifaa'iyu calaa ahli kulli naaxiya dad kastoo meel degan waajibuu ku yahay ard wa wujuubu alcayniyu qofkana fardulcaynu ku noqona calaa qaari'i tafsiir walxadiid qofka tafsiir iyo xadiid akrinaya fardulcayn ku noqona sheekh naasir din albanina sidaasuu yidhaahdaa sidaas ayuu yidhaahdaa marka waa waajib bismi illaahi raxmaan raxiim matnigii shiiqii iska lahaa wey bismi illaah ilaahay magaciisaan ku allifa uri shiiqaanuna allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiye cidduu doonoo khalqigiisa ka mid a qaala almusanifu musanifka wuxuu yidhi wa huwa musanifku abu cabdillaah shiiqa matniga jurmiyada iskale ayaa la yidhahdaa kunyadiisa abu cabdillaah ibnu muxamedin abu cabdillah yaaso ina muxamedan abu cabdillaahi waa kunyadiisa magaciisana muxamedaa la yidhahda saa daraadee magaca inuu sheegaa ficneed ou yidhahdo abu cabdillaah muxamed ibnu muxamedin ah, waa muxamed ibnu muxamed ah, marka laba muxamed meesha inu waxaa la raba markuu yidhahdo abu cabdillaah muxamed inuu yidhahdo maydin dhigaa ah, saasaa fasaxa muxamedkii koobaad magaciiuu ka tegey marka kunyadiisu waa abu cabdillaah magaciisuna waa muxamed muxamedkaasoo ibnu muxamedin ina muxamed sii ah isna waa muxamed ibnu muxamed muxamedkaasoo ibni daawuudin ina daawuud ah asinhaajiyu almacruufu ee loo yaqaan bibni ajrumi hamsada waa la kordhigaa jiimka waa la godaa ra'da waa la shidaa ra'da waa la almawluud waxaa la dhalay shiikaas fii sanati اثnatayni wa sabciina todo wa sitimia lix boqol toddobaatan